لله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السادس والعشرون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه waxaanan ku soo jiray xadiidkii lambarkiisu ahaa afar boqol iyo toban iyo toddoba ee xadiidka xibaan ibni malik ahaa baan ku soo jiray waxaan soo gaadhnay markii la tabay ninkii la dhihi jiray malik ibnu duqsum ee qof uu yidhi war away malik ibnu duqsum iima muuqde markaasna qof kale uu yidhi u jawaabay uu yidhi kaasoo munaafiq weeyo alliya rasuulkiisa ma fiicno faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi daalika midkaasu maalikihi munaafiqun munaafiq weeyaan laa yuxib اllah warasuul alliya rasuulkiisa ma jecla oo wuxuu la iman waayey waa munaafiqiyo alliya rasuulkiisa aanu jeclayn sababta ugu maleeyena waa sheegi doonaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه alay slm rasuulka allah marka wuxuu isagoo daafacaya laa taqul dalika sida hadhihin sida hadhihin kanuna wuxuu la mid yahay radigaa nebigu salى الlahu عalيه wali wslam uu ninkaas hadalkaa ka radinaya xanta ah kii aan ku soo maray xadiidkii kacb ibni malik ee dherarka badnaa ee lambarkiisu ahaa kow iyo labaatan ee baabu tooba ku saabsanaa markii nin uu xantay kacb ibni malik radia allahu canhu inuu macaad ka jawaabay nebiga sala allau alay wasalam nebiguna waa ka dhihi jiray qofkii cirdiga walaalkii daafaca isagana e, wejigiisa naarta alle ka daafaca maalinta qiyaamaha ah sidaasaa marka ku haboon qofka mu'minka ah ee maqla qof walaalkiisa oo maqan oo wuxun laga sheegayo inuu daafaco haddii sidaa wey alaa taraahu miyaadan arkaynin qaala inuu yidhi laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah inuu yidhi yabtaqii bidalika wajh allahi tacaala isagoo sidaasna wejigaa lagu rabo oo kadhaba oo mukhlis ah faqaala markaasuu ninkii isaga ahaa wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya inuu qofkaa ninkaasu shahaatoo laa ilaha illa allah uu yidhi oo yabtaqii bidalika wajha allahi iyo in kale ama naxnu annaguse فواللhi ma narىa wudh وalaa xadيiثh إlا إlى المنaafiqيin annagu ma arkayno qalgacladiisa iyo sheekadiisaba ilaa xagga munaafiqiinta un mooyaane annagu ninkaas xagga munaafiqiinta un inuu nasiix u yahay oo la sheekaysanayo oo qalbi furan yaan arkayna ninkaasu munaafiq ma aanu ahayn malik bn duqshum laakiin mucaamilka gaalada sidaa ula mucaamuloonaya buu ninkaas munaafiqna ugu maleeyey gaalada mucaamilka wanaagsan ee lala yeeshaana kol haddayna ahayn mid xagga diintooda ku saabsan oo mudaahano loogu samaynayo oo lagula saaxiibayo lagu jeclaanayo laakiin daahirka oon mucaamalo wanaagsan lala yeelanayo taasu dhib ma ayla marka taasuu ninkan wuxuu u qaatay inuu munaafiq yahay masaalix dunyawiya marka iyagana ka dhexaysay nimankaas daraaddeed inuu ula soconayay baa iska suurowda faqaala rasuulu llahi sal sl markaas rasuulka alle wuxuu yidhi faإina allaha qad xarama calى الnaar man qaala laa ilaha ila اllah yabtagii bidalika wajh allah alla waa ka xaaraameeyey naarta uu ka xaaraameeyey qofkii laa ilaha ila allahu yidhaah isagoo arrintaana dar alla ay ka tahay wejiga alla ku dalbayo alle inuu gu dhowaado doonayo oo mukhlis ah munaafiqnimo qalbiga jirta oo aan ahaynoo carabkan uu ka shahaadanayo naar alle waa ka xaraameeyey xadiidkan kada marka ma soo gelayo tahdiidka ku soo arooray qofkii qof ku yidhaaho waa munaafiq ama waa gaal ama faasiq ama caduullahi ku yidhaha inay saa ku noqonaysada ilaan qofkaas wuxuu ahaa qofka daliilla-aan yidhah laakiin qofkii wax uu u malaynayo qofkaas daliil ahoo inuu ku cad yahay ugu malaynayo daraaddeed sidaa ugu yidhaaho kaasoo saxaabadana dhowr goor bay ka dhacday taasoo kale marka taas kuma jiro xadiidku waa muttafaq caleyh wuxuuna ku soo noqon doonaa alf wa خمسمائة تسعة وعشhرين وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثناة فوق عتبان وبعدها باء موحدة والخزيرة وبالخاء المعجمة والزاي هي دقيق تطبق بشحم ودقيق lagu kariyo xaydh iyo baruur iyo lagu kariyo hilib googo-anoo yaryar iyo lagu kariyo kaasaa la yidhaaha wa qowluhu taaba rijaalu bisaa'ir muhallaha ay jaa-uu wajtamacuu waa kusoo urureen weeye وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه قال qdima رsuل الlhi صلى الله عليه وaل qdima qdima على رسول على mnت qadima rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi وalih وasلم bsabyin rasuulka all slى الlahu عalيه wali waslm wuxuu ka la yimid oo la soo galay isagoo qaswi ka soo noqday dad qafaal ah dadka gaalada laga soo qabtay dagaalka lagu soo qabtay ragga waaweyn aan ahayn haweenkii carruurtii maatadaasa yaa sabyi la yidhaahaa amaa raggaa waaweyn ee dagaalyahanka dagaalka lagu lagu soo qabtay iyaga asraa la yidhaahaa marka dad noocaasa isaga oo wada ayuu keenay nebigu sala اlه alay slam madiina kusoo noqday faإida imra'atu min asabyi tascaa waxaa muuqatay iyadoo haweeney sabyigii ka midii ay roorroorayso hadba dhinacay u roorayso ilmaheedii iyadii baa kala lumay id wajadad markii ay heshay sabiyan fi sabyi caawg oo sabiyo ku dhex jiray markay yeeshay bay akhadatu qaatay waa kaadiye faalzaqatu bibatnihaa xabasheeda ku oo xabadkay saartay fa ardacatu markaasay nuujisay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waala slm rasuulka alla arrintaa isagoo cilmi ka bixinaya oo dadka ku tusaaleynayaba wuxuu yihi hadiyo goorna caadadiisu saasay ahaydoo mawaaqifta sidaas oo kale cilmi ka sheegi jiray oo dadku marka wixii ay indhahooda ku arkaan haddana markii cilmigooda loo sheego si fiican bay u qabsadaan kaasoo kalena marka waa ka lagu magacaabo alwacdu bilmawaaqif aw atacliim bilmawaaqif arrintaa haweenaydaasu ilmaheedaa siday hortii hore ay ugu weelaacsanayd ee hadba gees u rooraysa ee hadba ilme ay fiirinaysa hadba ilme intay soo qabato wejgii kolkay ilmiga haadi heshayna intay ku bood laabta saaratay ay naaska afka u gelisay kuwa kale markay kolkii hore ilmo kale isagii hooyadii kale lumeen markay aragto weel bay ugu lisi jirta waa siin jirtay laakiin naf naaska afka uma gelin jirin markaas yuu wuxuu yidhi aturawna haadihi almar'a طaarixatan waladaha fi الnaar ma u malaynaysaan haweenaydantadu canugeeda inay dab ku ridi lahayd qulnaa laa wallahi wallahi ma kuma ridayso u malayn riwaa kale waxay dhahaysaa wahiya qaadiratu inay ka qaban kari weydo oo mooye iyadoo karisa khiyaarkeeda dab uguma ridi lahayn faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيyه waslm markaasuu rasuulku wuxuu yidhi lallahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha haddaba allah uga naxariis badan addoomihiisa mid dantada canugeeda sidayna tantado canugeeda dab ugu rideen iyadoo karaysa sidaasoo kaluna allana subxaanahu watacaala addoonkiisa mu'minka ah aanu dab ugu ridaynin muttafaqun caley ilaa inuu galabsade uun mooyaane oo qof shaqiya uu yahay oo kaas naftiisa lagu طahirayo mooyaane وعn أbي هurayرaةa رضي الله عnه qاla qاla رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم لما خلق الله الخلقa markuu khalqiga alla abuuray buu kataba fي kitaabin warqad buu wuxuu ku qoray wa huwa kitaabkaasuna cindahu alla agtiisu yaalla fوqa الcarشhi carshiga dushiisa eh wuxuu ku qoray ina raxmatii taqlibu qadabii raxmadaydu way ka xoog badnaanaysaa caladayda marka alle subxaanahu watacaala laba sifaad buu leeyaho sifatu lqadab iyo sifatu raxma buu leeyahay labadaa sifada uu khalqigiisa kula mucaamaloodaa oo qur-aankana aada ugu sheeg sheega laakiin labadaa raxmadood labadan way kala xoog badan yihiinoo waxaa xoog badan midda raxmadda ah wa fii riwaayatin taqlibu bedelkeeda halabad way ka howroonaatay wa fii riwaayatin riwaayad saddexaadna sabaqad qabadi caradaydii ka horraysay raxmadayda caradayda ka horraysay muttafaqun calayh marka raxmadiisa alle subxaanahu wa tacaala mid caama weeyaan ta adduunkuna waa caam ta aakharana mu'miniinta ayay u khaas tahay laakiin muxuu ahay middan oo caradi ihi iyadoo dad khaasa keliya xun baa leh وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء alla raxmadda wuxuu ka dhigay markii uu abuuray khalqigiisa boqol qaybood boqol qaybood buu qaybiyey faأmsaka cindahu wuxuu agtiisa kula hadhay oo isagu uu qaato ku sifoobay تiscatan وaتisciin sagaaliyo sagaashan وأnزla في الأرضi dhulkana wuxuu usoo dejiyey جuزءan waaxidan hal qayb oo keliya hal qayb oo keliya khalqigiisa oo dhan u qaybiyey shimbiraha xasharaadka sibaaxa xayawaanaadka bani aadamka uu qofba waxbaa ka siiyey famin dalika اljuzءi qaybtaa iyada abaa yataraaxamu اlkhalaa'iqu makhluuqaadka ay isugu naxariistaan xataa tarfaca daaba ilaa farasku ay kor uga qaado xaafirahaa qoobkeeda can waladihaa ilmaheeda khashyata an tusiiba inay ku dogsato cabsi uga cabsanayso canugeedii hoos jiifa dee qoofka kor sida ugaga haynaysaa inay ku joogsato hadday ku dhowayso caacu ah, yidhahan ay kala boodaysaa raxmaddaa iyada ah ee halka ah ee khalqigiisa saa ugu qeybiyey qaybtay ka heshay ayay sidaas ugu naxariisanayaanoo libaaxa iyo shabeelka iyo waraabaha iyo oo xayawaanaadka kala cunaayo ilmahooda ayna cunaynin iyaga usoo qaraabayaano u keenaya afka u keenayaan bisadana waa kaa iyo caydi iyo kolka ilmahooda meel intay ka qaadayaan meel kala dhigayaan caayar bay qabanaya afkay ku qaadayaan laakiin ma qaniinayaan oo ma xanuujinayaan juskaa qaybtay ka heleen weeyaan se halku isugu naxariisanaya marka allihii inta kale oo dhan lahaa oo weliba juskaana kolkii qiyaama halkaan uu ka ceshanaya raxmad oo dhan marka isagaale raxmaddiisa marka weynankeed wa fii riwaayatin ina lilahi tacaala mi-ata raxma boqol raxmadood ba alla leeyahay anzala minha raxmata waaxidata bayna aljinni walinsi walbahaa'imi walhawaam hawaami yani xasharaat fabiha yatacaatafuuna wa biha yataraaxamuun isugu naxariistaan isugu qalbi jilaysan yihiino wa biha tactifu lwaxshu calaa waladiha halkaas raxmadda ah ayay dugaagu ugu naxariistaa ilmihiisa وأخر الله تعالى allana wuxuu dib u dhigtay تiسcaةa وتiسciiنa رaحمة sagaal iyo sagaaشhan raxmadood yarxamu biha cibaadahu yومa القiyaamة raxmad ee addoomihiisa ugu naxariisanaya qiyama ugu naxariisanaya weliba sagaal iyo sagaaشhanka kelima boqolkii o dhan ba isaga alla qaadanaya subحaanaه وataعaalى متfq عalayh waatuu alla yihi subحaanaه وataعaalى ورaحmatii وasعت kula شhayء fasaأktubha للadiina yتقوuna ويؤtuuna الزكاة إلى آخر آيات وrawaahu msلم أيضا min riwaayaةi سلمان الفاrisي y وrawaahu msلم أيضا riwaayadii hore waxay ahayd riwaayaة أbي هurayra marka waxa weeyaan وrawaahu msلم msلم baa xadiidkan wariyay أيضا min riwaayaةi سلمان الفاrisي رadي الله عanه siday labadoodaba uga wariyeen riwaayati أbي هurayra yuu mslim wuxuu uga wariyey min riwaayati salmana radي allahu canhu qaala wuxuuna yidhi qaala rasuul lah sl ly slam ina lilahi tacaalى miئata raxma boqol raxmadood bu alla leeyahay fa minhaa raxmaة yataraaxamu biha alkhalqu baynahum waxaa ka mida boqolkaas raxmadood oo khalqiga u qaybiyo iyagoo ay isugu naxariistaan dhexdooda wa tiscaة وatiscuuna liywmi اlqiyaama sagaal iyo sagaashanna wuxuu dib ugu dhigay maalinta qiyaamaha wa fii riwaayatin in اllaha tacaalى khalaqa ywma khalaqa الsamaawaati wاlأrض miئata raxma boqol raxmadood buu alla abuuray kulu raxmatin ribaaqu maa bayna الsamaaءi wاlأrض maa bayna الsamaaءi ilى اlأrض halkii raxmaba ay tahay mid buuxinaysa inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa fajacala minha fi اlأrضi raxma hal raxmo ayuu dhulka yeelo dhulka usoo dejiyey oo khalqigiisa kala siisiiyey fa bihaa tacطifu اlwaalidaةu calىa waladiha middaas ayay hooyadu ugu naxariisataa ilmaheeda wاlwaxshu wالطayru bacduhaa calىa bacd dugaagga iyo shimbirihii ay qaarkood qaarka kale ugu naxariistaan faإida kaana ywم الqiyaama markuu yimaado maalinka qiyaamaha ay timaado akmalahaa wuxuu boqolkaa ku buuxsadaa bihadihi الraxma maxaadkii raxmadeed yuu ku buuxinaya tiina u kasoo noqsanaya khalqigiisa ayb waa mxua maalinta qiyaamaha la kala cararayay ee uu sheegayo alla subxaanahu wa tacaala qof waliba uu ka cararayo ahalkiisa iyo waxbaba alla subxaanahu wa tacaala baa raxmadoo dhan marka iskale وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيma يحكيه عن ربه تباaركa وتaعالى قال waa xadيiث qudsiya kanana yani nebigu slى الlaه عليه وسلم ayaa wuxuu yihi siduu ka warinayo أbu هurayra رadي الله عanهu taasoo nebiguna sal ly slam uu rabbigiis ka qisoonayo uu wuxuu yidhi adnaba cabdun denban addoon baa dembi dembaabay faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma اغfir lii denbi allow waan dembaabay dembigayga ii dhaaf faqaala allahu tabaaraka wa tacaala allah wuxuu yidhi adnaba cabdii denban facalima ana lahu rabban yakfiru denba waya'kudu bidenb addoonkaygu wuu dembaabayoo markaasuu wuxuu gartay inuu leeyahay rabbi oo dembiga waxna u ciqaaba waxna ka cafiya qofku doonaa ka cafiya qofku doonaa u ciqaaba inuu leeyahay buu ogaaday oo markaasuu iga tooba keenay oo weydiistay marka waa u dhaafay sida riwaaya kaleba tiraa dalga farki laad addoonkiy waa u dhaafay ثuma haada waa ku noqday ninkiiyo faadnaba wuu dembaabay faqaala markaasuu yihi ay rabbi yani yaa rabbi rabbiyow ikfir lii dmbi dembigii allow idhaaf taasoo kalena marka toobadii hore ma jebinayso kan hadda ku odhan soo mara kitaabu tooba kusoo maray faqaala tabaaraka watacaala markaasu alla wuxuu yidhi adnaba cabdii dnba facalima ana lahu rabban ykfir dnba waya'kudu bdnb addoonkaygu wuu dembaabay oo markaasu wuxuu gartay inuu leeyahay rabbi oo dembiga waxna u ciqaaba waxna ka cafiya ثuma caada faadnab mar saddexaad ba haddana ku noqdo waa dembaabay faqaala ey rabbi اغfir lii denbii faqaala tabaaraka وataعaalى allah wuxuu yidhi adnaba cabdii denban facalima ana lahu rabban yakfiru denba wayaأkudu bالdenbi qaala غafartu lcabdii addoonkayga waanu dembi dhaafaye falyafcal maa shaa ha sameeya wuxuu doono mutafaqun calayh wuxuu doono ha sameeyadaas ma aha takhyiir allow khiyaar gelinayo dembiga lagu guubaabinayo ma aha ee waxa weeye kolba haddii sidaa uu yahay oo kolkuu dembi ka dhacaba uu durba isqabanayo oo ka tooga keenayo allana isagana waa u dhaafayaa marka maadaama bihadihi sifa dembigii uu sameeyaba alla waa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala وqwluhu tacaalى falyafcal ma shaء ay maadaama yafcalu haakada kolba hadduu sidaas yeelayo yudnib wayatuub uu intuu dambaaba haddana tooba keenayo akfiru lahu ana u u dhaafaya weeyaan faإna الtawbata tahdimu maa qablahaa towbadu waa dumisaa waxa ka horeeya toobada waxa ka horeeya waa dumisaa lafdigaasu waa cibaara musanifku uu leeyahay laakiin kuma jirto xadiid xadiidkan ka mid maaha iyo xadiid kale toona ka maaha xataa xadiidka camr bn alcaas radia allahu canhuma muxuu ahaaye alla uu ku dhaafayo dunuubtaisu u dhaafayo uu sheegay ee hijrada iyo islaamnimada iyo xajka in oo kutubu tafaasiirka qaarkood ay toobadana ku soo daraan toobada kuma jirto sanadka waa saddex run wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul ullahi sala allahu alayh wali wasalam waladii nafsii biyadih allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low lam tudnibu haddaydaan dembaabi lahayn ladahaba allahu bikum alla waa idin qaadi lahaayo adduunka waa idinka dhammayn lahaa walajaa wuxuuna keeni lahaa la imaan lahaa biqowmin yudnibuun niman dad oo dembaabo faystakfiruuna allaha tacaala la dembi dhaaf weydiisto oo fayakfir lahum uu dembi dhaafo rawahu muslim marka eh, muxuu ahaye eh, alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay sifatu lmaqfira buu leeyahay ghafaar dunuub weeyaan gafuur weeyaan marka haddii ayna khalqigu dembaabi lahayn sifadaasu ma ayna hesheen wadiifo ma ayna hesheen marka waa inay jiraan dad khalqi dembaaba inay jiraan bay sifadaasu marka keenaysaa oo allana uu u dhaafo marka taasoo kalena ma aha in dembaaba laleeyahay laydin dembi dhaafi marka laakiin waxa weeye dadka dembigii ku dhacay ayaa la xusuusinayaa alle subxaanahu wa tacaala siduu u dembi dhaafe ee towbada u jecel yahayoo towba keena la leeyahay kaasoo kale marka waxaa lagu lagula hadli jiray dadka intay dembi ku dhacaan aada isu qalbi jabiyey oo ya-si looga baqaayey waa la xusuusin jiray toobada iyo muxua maqfirada allihi la xusuusin jiray marka in loo qaato ma aha inuu muxuaha dadku inay dembiga ku dhacaan oo ay kas u sameeyaan in la amrayo ma aha rawahu muslim waa wuxuuna ku soo noqon doonaa mar labaad alf wa tmnumiya waaxid wa sabciin وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول لوlaa أنكم تذنبون haddii idinku aydaan dembaabi lahayn لخلق الله خلقا يذنبuna فيستغفiruuna فيغفir لهم فيستغفiruun استغfiruuna daasaa marka muhim ahoo taasaa mid wanaagsan ah laakiin midantada kale yudnibuuna iyadu marka waxaa tusinaysaa ضacfiga bani aadamka iyo طabiicadiisa iyo kollayba inuu dembi ku dhacayo marka waxa weeye haddii aydan dembaabi lahayn alla wuxuu keeni lahaa oo abuuri lahaa khalqi kale oo idinka aan ahayn oo intay dembaabaan ka tooba keeno oo uu ka aqbalo rawahu muslim xadiidkii horuna la macnayay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال كuنa قعوuدا mعa رasuuلi اللahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم jirkiisa ayaan fadhinay macna أbu بكri وcمر رضي الله عنهma في نفر anagu ay nala jiraan cmar iyo abu bkr radي allahu canهuma iyo koox kale faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi walihi waslama min bayni adhurina dhexda yaduu ka kacay rasuulka alla salى الlahu عalيh wali wasalam oo dibaddu aaday faabطأa calayna waa naga daahay soo noqodkiisii baa daahay fakhashiina an yuqtaطca duunana waxaan ka baqnay in dhexda yada looga baxay oo hadow uu helay fafazicnaa waan argagaxnay oo waan kala yaacnay faqumnaa waan kacnay fakuntu awala man fazaca qof boodo oo nabiga sala allahu alيyه wasalam raadintiisa oo xaggeeda u booda anaa ugu horreeyey fakarajtu waan baxay abtagii rasuula اllahi sal ly slm rasuulka alle anigoo raadinaya xataa ataytu ilaa aan imid xaa'iطan lilansaar beer beerta dayran ayaa xaa'id iyo xadiiqaya la yidhaah beer nin ansaarih leeyahay ayaan imid wadakara alxadiida bituuli xadiidkii dherarkiisii buu sheegay xadiidka dherarkiisuna wuxuu ahaa waxaan ku wareegay beertii baan ku wareegay oo markaasaan meel aan ka gala waayey markaasaan waxaan arkay tali eh, muxuu ahay oo jadwal oo beerta gelayo oo biyo ah oo meeshii lagaga waraabinaya halkii baan marka intaan qorqortay oon is-uruuriye baan halkii ka galay sida dacwad oo kale markaasaan arkay rasuulka salى الlahu عalيه wasalam oo beertii dhex jooga markaasuu eh, gartay sidaan u naxsanahay markaasuu eh, yidhi ya hore ya hore maxaa kugu dhacay markaasuu u sheegay uu yihi rasuul waa nala fadhiday markaasaad naga kacday markaasaad nagu soo noqon weyday kolkaasaa waxaan ka baqan in cadow uu ku helay dadkii oo dhan marka waa kala yaaceen oo raadintaada lagu jiraa anigana ugu soo horreeyey waa kan dadkiina soo gadaal yaacayaan markaasuu labadiisii kabood intuu u dhiibay buu wuxuu yidhi abu hurayra oo labadaydan kabood la tag oo qof alla qofkaad darbigan gadaashiisa kula kulanta ee yashhadu an laa ilaha illa allah waatan soo socota marka wadakara alxadiida bituuli xadiidkiibuu dherarkiisa sheegay faqaala rasuullah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi idhab tag oo labadiisa kawadba weliba u dhiibay idhab in calaya haatayni labadayda kaba ma tagoo faman laqiita wara'a hada alxaa'id qofkii aad kula kulanto qof kastood kula kulanto derbiga gadaashiisaba yashhadu an laa ilaha illa allah oo qirayan an laa ilaha illa allah mustayqinan bihaa qalbuhu qalbigiisuna arrintaan rumaysan yahay fabashirhu bijanna jannada ugu rumee kolkaasu markayuu abu hurayra baxay cumar baa marka ka hor yimid cumar buu u sheegay cumar baa soo celiyey oo markaasna yidhi eh, muxuuha yaa rasuul allah ha u sheegin yayna camalka ka tegina markaasuu nebiguna yidhi sal ll sl fadacahum yacmalu sidii xadiidkii aan ku marray ee mucaad oo kale ayb xadiidkana rawaahu muslim wuxuuna isna kusoo noqon doonaa raqم سبعمية وعشرة وعن عبد الله بن عمر بن العاaص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم تلىa qول الله عزa وجل في إبراهيم hadalkii alle إبراهيم ku saabsanaa uu kaga qisoonayey صلى الله عليه وسلم ayuu aqriyay oo ah رب إنهنa أضللna كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني إلى آخر الآية ومن عصاnيi فإنka غفور رحيم halkaas ula jeedar wey ومن عصاnيi فإنka غفور رحيم rabbigayow inahuna iyagu asnaamtuu sheegaya wاجنubnii وبنيa an نacbud الأصناam ba idinka horeysay ani iyo ubadkaygaba allow naga foga inaan asnaamta caabudno iyagu qaar badan oo dadka ka mid ay lumiyeene faman tabicanii fainahu minii qofkii ani soo raacaayo waanuu iga mid yahay وman caصاanii fainaka غفور رحيم qofkii idiidana adugu waa dembi dhaaf badanta waa naxariis badan tahay marka xataa dadka cusaada ee diida ee gaaloobay yaanu ibraahim ka quusinin raxmadda allo allo waad naxariis badan tahay oo haddaad u dhaafi karta iyaga naftooda wa qowla ciisa sala allahu alay wasalam hadalkii ciisena wuu aqriyey ee ahaa in tucadibhum fainahum cibaaduka wain tagfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim haddaad cadaabto waa addoommahaagiiyo wax kaa celinayaa ma jiro haddaad u dembi dhaaftana aduu midkii cizi iyo xikmadle waa tahay waxaad doonaad adiguna yeeli kartaa marka isku mowqif ayay ibraahim iyo ciise ayay sameeyeen oo midkood walbaba raxmadda iyo qalbi jilaaca ka batayoo markaas xataa gaaladii kolay ku tahay ay leeyihin rabbi ow adigu maxaa waad u naxariisan kartaa haddaad doonto farafaca yadayhi markaasuu gacmaha kor u qaaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam wa qaala markaasuu yihi allahuma ummatii ummatii allow ummadayda allow ummadayda marka ummaddiisu gaar ugu duceeyey ugu shabaca qaaday fabakaa waa ooyey faqaala allahu caza wajal ya jibriil idhab ilaa muxamadin salى اllahu alayh wali wslam moxamed u tago salى اllahu alayh waalih wasalam warabbuka aclam rabbiga abaana ogaal badane fasalhu waxaad weydiisaa maa yubkiika maxaa kaa oohinaya dheh faataahu jibriilu salى اllahu alayh wasalam jibriil baa u yimid faakbarahu rasuulu اlah sal ly slm bima qaal nebigu sal ly slam aayadihii uu aqriyay iyo nebiyaalkaas hore qisadoodii iyagu uga warramay wa huwa aclam qaala markaasuu wuxu uhi wahuwa aclam faqaala allahu tacaala markaasuu allayna yidhi ya jibriilu idhab ilى muxamedi faqul inaa sanurdika fii ummatika walaa nasuu-uk u tag jibriilow moxamed ku noqoo waxaad ku dhahdaa ummadaada waan kugu raalli gelinaynaa si aad raalli ka noqoto ayaan u geli doonaa oo xumayn mayno ku wejiga kaa fiiqi mayno marka sidaasuna waxa weeyaan ummaddiisa shafaacadeeda isaga la tawallisiinaya marka isaguna ummadiisa u shafaaca qaadi doonaa siduu isaguba ka warramay ummaddaada si aad raalli ka noqoto ayaan aakhare u geli doonaa oo aadan kuguma xumaynayni ogow baa lagu yidhi rawaahu muslim وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وaلي وسلم نبga صلى الله عليه وسلم fangelkiisa ahaa calىa ximaarin dameer dameerkiisa hoo yacfuur la dhihi jiray faqاala ya معاad hal tdrي ma xaq الlahi عalى عibaadihi وma xaq العibaadi عalى الlah ma garanaysaa mucaadow xaqa alle uu ku leeyahay addoomihiisa iyo addoommuhu xaqa ay rabbi ku leeyihiin xaqa alle uu addoomihiisa ku leeyahay isagu waa mid uu ku mutay oo waajib ku ah kay xaqa ay ku leeyihiinse waa mid isagu tafadula ugu ballan qaaday weeyaan ee waxay ku muteen maaha qultu allahu warasuulu aclam aleyh rasuulkiisa og baan yihi qaala markaasuu yihi faina xaqa allahi cala alcibaad an yacbuduuhu waa inay caabudaan xaqa alla addoomihiisa ku leeyahay walaa yushrikuu bihi shay-an aan waxbana ugu shariig yeelin wa xaqu lcibaadi cala allah xaqa ay addoomuhu ku leeyihiin allana anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an waa inaanu caabudin qof aan alle waxba ugu shariig yeelaynin faqultu markaas waxba ya rasuula allah afalaa ubashiru nnaas miyaanan dadka u bishaaraynaynin qaala laa tubashirhum fayabtakiruu ha u bishaaraynin oo markaas way isku hadlaynayaane camalka iska daynayaane ka aamuso ka qari muttafaqun calayh xadiidkan kada xadiid la macna ah ayaan soo marray hadda ka hor laakiin waxay u egtaa inay laba qisadood oo isshabaha yihiin isku waaqacayn ahayn ilaan kii hore marka wuxuu sheegay calى raxli buu inuu awr ahaa ayuu sheegay wuxuuna sheegay inuu liduhu saddex goor uu ahaa atdri ma xaqullah iyo sidaasna maxaba aanu dhihin uu yidhi hun mxaa man laqiya laa yushriku bi shay-an dakla janna sidaasay ahayd marka sii warana marka labada xadiidba qisadoodu way isshabahaan mutafaqu calayhi وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في الqبر مسلمka kolkii qabriga dhexdiisa lagu su'aalo يشهد أن laa إلaha إلا الله وأنa محمدا رsuuل الله wuxuu qirayaa inaanu alla mooyaane ilaah kaloo la caabuda aanu jirin محamedna rasuulka alle uu yahay فذلika qwluهu taعaalى kaasuna waa qowlka alle uu leeyahay yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati dunya wafi alaakhira kaas waa midaas waa su-aal qabrigaas baycadaas ay ka hadlaysaayo oo markay mxuahay alla waafajinaya dadka mu'miniinta jawaabka saxiixa ah iyo alla waafajinaya siduu adduunkiiba ugu waafajiyey iyo kolka la su-aalinaya oo waafajinaya allahuma habbitna bilqowli haabiti fi xayaati dunya wafi alaakhira muttafaqun calayhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطcma بها طعمة في الدuنيا qofka gaalkii kaafirkii markuu xasano uu sameeyo adduunkaa lagu dheefinaya adduunkaa lagu dheefinayaayo caafimaad caafimaad iyo ubad iyo maal iyo waxaasa lagu siinaya faإن الlaha taعaalى وأma الmؤmin faإن الlaha taعaalى ydkr lahu xasanaatihi في الآakhirة qofka muؤminkaasi xasanaadkiisa isaga aakhiro alla ugu kaydinaya ويعqibه رزقا في الدuنيا عlى طاacatihi wuxuuna alla mxuu ah ku siinaya وعن أنس رضي الله عنه عن النبي رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إن الكافر إذا عمل حسنة أطcma بها طعمة في الدuنيا qofka gaalkiihi markuu xasano sameeyo tabarucaadka iyo waxyaalahaas iyo markuu sameeyo adduunkaa lagu dheefinaya lagu quudinayaa wa ama almu'min mu'minkase faina allaha ydkiru faina allaha tacaala yaddakiru lahu alla wuxuu u kaydinayaa oo aakhiro ugu dhigayaa xasanaatihi fi laakhira aakhira inkiisa aakhiro ugu qaylinaya wa yucqibhu wuxuuna ku siinayaa riqan risqina waa ku siinayaa alaa aacatihi fi dunya calaa aacati addunyadana waa ku arsaaqayaa aakharana waa ugu kaydinaya labadaa buu alla isugu daraya wa fii riwaayatin in allaha laa yadlimu mu'minan xasanatan alla qofka mu'minkaa kama dulmiyayo xasanaduu sameeyey yucطىa biha fi اdunyaa wayujzaa biha fi اlآakhira waa waxbaa lagu siinayaayo khayra khayraad iyo nicmaa lagu siinaya iyo barwaaqo adduunka aakhirana waa laga sawaabinayaa وأma الكاfiru fayuطcmu bxasanaati ma camila lilahi tacaalى fi الdunya amaa gaalkuse wixii dar alle ah uu sameeyey ee alle inuu ugu dhowaado uu doonayay ee adduunka uu ku sameeyo adduunkaa lagu siinayaa oo lagu quudinayaa xataa idaa afdaa ila alaakhira markuu aakhiro tago lam yakun lahu xasanatun yujzaa biha xasano oo lagu sabaabiyo ah, uuna yeelanaynin marka khalaas adduunkuu ku cunay xasanadiisii adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum اdunya wastamtactum biha rawaahu muslim وعn jaaبir رضي الله عnه qال qاla رsuل الlh صلى اه عليه وسلم مثل الصلوaaت الخمس شhanta salaadood xaaladoodu waxay la mid tahay kamahali نahri jaarin غmrin sida xaalad webi oo qulqulaya oo biyo badan غmrin yani kaثيir الmiyah calىa baabi axadikum midkiin albaabkiisa maraya yغtasilu minhu uu ku qubaysanayo kula yوmi hamsa maraat maalin kastaba toban goor shan goor ku qubaysanayo udka la kala rawaahu muslim yani wuxuu kagala mid yahay sidii wasaq ayna ugu haraynin kana dembi ayna ugu haraynin qof maalintiiba toban shan goor qubaysanaya kuma harayso wax wasaqay kuma soo harayso oo maalintaas oo dhan nadiif buu ahaanayaayo wuxuu soo hoyanaya isaga oo nadiif ah qofkii shantii salaadood tukadaana waa sidaas oo kale rawahu muslim wاlgamr اkafir alkafir اlmiyah yani وعn iبn cabاasi رadي الله عanهuma qala samictu rasuul الlahi slى الlaه عalيه وalي وsلم yquul ma min rajuli muslim ma jiro nin oo muslima yamuutu oo dhinta fayaquumu عalى janaaزatihi arbacuuna rajula ay istaagaan oo ku tukadaan janaazadiisa afartan min laa yushrikuuna biاllahi shay-an aan allana waxba ugu sharig yeelaynin ooda mu'miniina إlaa شhafacahum اllahu fiihi ilaa all waa ka shafaca aqbalay illa waa u shafaca u ducaynaya ducadooda alla waa u aqbalaya afartan qof markay ku tukato rawahu muslim wuxuuna kusoo noqon doonaa sagaal boqol soddon iyo saddex dadka xarameynka jooga ee ay ku tukanayaan boqolaal kun qofkiiba ay ku tukanayaan ayaankooda afartan qofkay ku tukada riwaayana boqol bay dhihi doontaa waana uun yani cadad fara badan way kulli وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال كنا mعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في qبة نبga صلى اه علي sلم la joognay qubad dhexdeed qubad baan kula jiray yani waa guri yaroo yani khaymad oo kale ah weeyaan naxwa min arbaciin ku dhowaad afartan afartameeye meelaha nagu abaan la joogno faqaala markaasu wuxuu yidhi atardawna an takunuu rubca ahli اljanna ma ku raali noqonaysaan inaad noqotaan ahlujannaha rubciisa jannaho dhan oo lasu geeyo ummadaho dhan ummadiinuseeda qulnaa nacam haabaa nini qaala atardawna an takunuu huluka ahli اljanna ma ku raali noqonaysaan inaad noqotaan ahlujannaha hulukii ummadaho kalena hulukaan noqdaan qulnaa nacam qaala fwladii nafsu muxamadi biyadih waxaan ku dhaartay midka ay moxamed naftiisu gacantiisa ku jirtee waa alle inii la arjuu an takunuu nisa ahli janna in ahlujannaha nuskay isnoqotaan yaan rajaynaya wadalika kaasuna wuxuu sababtay sidaas ku noqotay ana aljannata laa yadkuluhaa ilaa nafsu muslima jannada ma gelayso qof muslima ah mooyaane qof kale ma gelaayo wamaa antum idinkuna ma aydin fii ahli shirk dadka gaalada ah marka la idin feeriyo ilaa ka shacrati albaydaa fii jildi thawri اlaswad ilaa tin cad oo dibi madow maqaarkiisa ku taalla mooyaane ow ka shacrati sawdaa ama hal tin oo madow oo fii jildi thawri alaxmar dibi guduudan sawirkiisa ku taalla mooyaane yani idinka badan calaykum asalaam waraxmat ullah siday idinka badan yihiin gaaladu idinka badan yihiin saasoo kale ka dhigan tihiin marka waxaa weeyaan ah, dadku waa gaalada u badan naarta iyo jannada naarta ahal badan wa ah, mutafaq aleyh an abi musa alashcariy radi allahu anhu qala qala rasul lah sal ly slm إذا كاna يوم القيامة marka ay dhacdo maalinta قiyaamahii timaado دفع الله إلى كuلi مسلم يهوudiيا أو نصرانيا alla wuxuu u dhiibayaa qof kasta oo muslimaba gaal yahuudi ama gaal nasraani ah fayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa fikaakuka min annaar kan waa furashadaadii naarta lagaga furanayo kanaa naarta lagaga furanayaayo halkaa adigu naarta ka geli lahay kana bedelkaagi gelaya sidaasna macnaheedu waxay tahay riwaaya soo socota baa sharxi doonta وفي رواية عنه رضي الله عنه يعني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين dad muslimiina baa maalinta qiyaamaha imaan doona bidunuubi amhaali الjibaal dembiyaal oo buuraha oo kala ah ayay la imaan doonaan yغfir allahu lahum alla u dembi dhaaban doono allahuma fir lana eh, dad buu u dhaafi doona marka dadka oo dhan ma wada dad alla dunuubtooda u dhaafi doona baa jira sida saaxibubiطaaqa ninka la yidhaaha e kaar yar oo laa ilaha ila allahu ay ku qorantay inta loo miisaano uu sijilaad banaanoo waaweynaa oo sagaal iyo sagaashan sijilo ah ay ka xogroonaan doonto marka dad noocaasi waa jiri doonaan dad muxuu ah xasanaadkiisa iyo siyaadkiisa siyaadku badan doonaana waa jiraan oo eh, maxa aan loo dhaafaynin labada nooba marku waa jir rawa muslim qowluhu dufica ilaa kuli muslimin dafaca ilaa kuli muslimin yahuudiyan aw nasraaniyan fayaqulu hada fikaakuka min annaar macnaahu qowlka macnihiisu wuxuu yahay ma aha in dembigii uu qofka gala muslimka galabsaday ee naarta uu ku mudan lahaa gaalka in la kor saarayo la dulmiyayo oo marka naarta naarta karmutay kan la gelinaye macnihiisi waxa weye ma jaa fi xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu waxaa ku soo arooray xadiidka abi hurayra oo ahaa likulli axadi manzil fi ljannati wamanzil fi اnnaar qof walbaba wuxuu leeyahay boos buu jannada ku leeyahay naartana boos buu ku leeyahay qof walbaba jannadana waa ku qoran yahay naartana waa ku qoran yahay فالمؤمiن إida dakla الجannata khalafahu اlkaafiru fi الnaar qofka mu'minkiihi markuu yani hadduu jidkaa marana booskaasuu leeyahy hadduu jidkaa marana booskaasuu leeyahay weeyaan marka jidkii fiicna hadduu maro iimaanka iyo camalka saalixa la yimaado oo jannada uu galo waxaa uga dambaynaya oo bedelaya oo booskiisii ka dhexlaya naarta ahaa alkaafiru fi الnaar gaalkii baa uga dambaynaya ka dhexlaya ka bedelaya booska uu naarta ku lahaa ka kalena waa cagsi marka qofkii kaafirka ahaana boosku jannada kaga qoraa qof muslimaa ka dhexlaaya لأnnahu mustaxiq lidalika fi kufrihi gaalnimadiisa ku mutay wa macnaa fikaakuka sida qorashadaadii weeye macnaheeduna waxay tahay annaka kunta mucaradan lidukuuli الnaar waxaad halis u ahayd naarta inaad gashaad halis u ahayd wa haadaa fikaakuka kanaan aan ku furtay oo kol haddii naarta alle kaa badbaayay kanaa bedelkaagi galaya lianna allaha tacaala qadara linnaari cadadan yamla'uha alla wuxuu u qadaray oo u abuuray naarta cadad oo buuxiya faإida dakalaha alkaafiru alkufaaru bidunuubihim وkufrihim saaruu fi macna اlfikaak lilmuslimiina wallahu aclam وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال سمعت رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم يقول يdعى المؤمن يdنى المؤمن يومa القيامة min ربه qofka muؤminka ah rabbigiisa loo soo dhoweynayaa maalinta qiyaamaha waa dhoweyn xaalkeeda un alla uu garanayo inaana u garan karaynin xataa yadaca kanafahu calayhi ilaa uu ka saaro asturkiisa alla uu ka asturo oo khalqiga ka qarinayo oo waxaa isagiiyo rabbigii dhex maraaya aanu qofna aan ogaanaynin oo alla asturaya fa bidunuubihi dunuubtiisu qirsiinaya uu dhahayaa addoonkaygoodambi hebel iyo dambi hebel iyo sidaasaa malintaas samaysay isna waa qiranaya fayaquulu markaasuu dhahaya alla ku dhahaya atacrifu danba kada atacrifu danba kada dembigii ka aha ma garanaysaa dembigii ka aha ma garanaysaa fayaquul markaasuu dhahayaa acrifu rabbi acrif rabbiyow waan garanaya qaala markaasuu dhahayaa fa innii qad satartuhaa calayka fi dunya adduunka anaa kugu asturayo dadku kuma ogo inaad dembi leedahayba kuma ogo oo in sheekoo wanaagsan oo saalix oo taqiya bay ku haystaan wa ana akfiruhaa laka alyawm maantana anaa kuu dhaafaya fayucطىa صaxiifata xasanaatihi warqadii xasanaadkiisa ay ku yaaleen baa midigtiisa laga siinaya jannada uu ku aadayaa mutafaq عalayhi kanafahu ay satra waraxmatahu raxmadiisa naxariistiisa alla saaray yani waa alla uu qarinaya kaasoo kalena marka cardi baa la yidhaahaa waa kii xadiidkii caaisha kolkuu nabigu salى الlahu alيه wali wslam uu yihi man xuusiba cudib ninkii la xisaaba waa la cadaabaya oo ay weydiisay ay tiri sooka alla uu leeyahay sوfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalib ila ahli masruura siduu nebigu sal ه alay sl yihi kan cardi baa la yidhaha yani waa loo bandhigaya guud ahaan yaa camalkiisii loogu bandhigaya isagoo weliba khalqiga laga asturayo oo khalqiga kolkata aan kolkaas ayna ogeyn markaasaa alle subxaana wa taala una dhaafaya ama qofka xabad xabad loogu soo qabto oo lagula niqaasho oo la yidhaaho tanna ka jawaab maxaad maalintaana sidaa u samaysna wax cudur ma leedahay kaasu qofka walciyaadu billahi waa ka halaagsamaya wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana rajulan asaaba min imra'atin qubla nin ayaa haweeney dhunkaday haweeney ninkeedii ka maqan oo weliba ammaano ku ahayd ayuu dhunkaday faأtى النبya slى الlه عليه وaلي وسلم durba waa isxusuustay ninkaasu dambigiisii u dareemayo markaasuu nebigu u yimi slى الlه عليه وسلم markaasuuna uga warramay isagoo kolkaana moodaya inay arrintantadu ay leedahay xuduud ay waajibiso oo in la طaahiro oo xaddii laga dhaafo doonaya laga طaahiriyo doonaya ayuu u yimid nabiga salى الlaه عalيه وaلي فأنزل الله taعaalى markaasuu alla soo dejiyey أqم الصلاaةa طرفy النهاaر وزلفا من الليل إن الxasنaaت يذهبna السيئaaت أqم الصلاaةa salaada hagaajiyo salaad koobtana hagaagsan la imow طرفay النهاar maalinta labadeeda gelin gelinka hore iyo gelinka dambe وزلفا min الليل saacaad hore oo mxua maalintii habeenkii ana naim waa cisho iyo maqribka طarafay nahaarina marka waxay ku dhacayaan subaxi iyo iyo doorkiiyo casrka ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanooyinku cibaadaadkiiyo taacaadku waxay tirtiraan sayi-aat yani dunuubta iyo macaasida tirtiraan oo salaad walib wixii ka horraysay bay markaasuu nabigu sal ly slam ayadda ku kor akriyey faqaala arajulu markaasuu ninkii yidhi allii haadaa yaa rasuulallah macnaha tan iska oo aniga igu khaasay oo dembigayga laygu dhaafay qaala markaasuu wuxuu yihi lijamiici ummatii kullihim waa ummadayda oo dhan baa wadale qof alla qofkii dembi ku dhaca oo dhan ba xasanaadka ka dambeeya yaa tirtiraya muttafaqun calayhi waa kaan soo maray xadiis arrimaha kada oo kale isaguna ka hadlaayey laakiin sharti u yeelay oo idatinimati kabaa'ir ahaa kolkay dunuubta kabaa'irta qofka ka fogaana qofkaasaa loogu dhaafayaa dunuubta saqaa'irtaa way loo dhaafayaa muttafaqun calayhi weliba xadiidkan wuu soo noqon doonaayo kun iyo afar iyo afartan xadiidka lambarkiisu iya buu kusoo noqon doonaa وعn أنس رضي الله عنه qال جاء رجل إلى النبي صلى اه عليه وسلم qال يا رsuuل اللhi أصبت xدا فأقمه عalaya xad baa ku dhacaye iga oofi xadkii xad waxaa la yidhaahaa dembiga ciqaab muxadada lehoo sharcigu uu u caddeeyey qofkii waxaa sameeya in waxaa lagu fuliyo kaas xad baa la yidhaahaa aan ahayn qisaasna aan ahayn oo qofku dilo loo dilayo maalan aan ahayn sida zinada oo kale iyo sariqada iyo shurbulkamri iyo qadafka iyo kuwayaalka tacziir baa marka iyagu cagsigeeda oo qofkii dembigii aan lahayn ciqaab muxadada aan lahayn isagu marka xaakimka islaamigaba wixii uu maslaxo u garto qofankada inuu ugu filan yahay zajri ugu filan yahay oo mujtamaca uu ka xifdiyo dembigaas oo kale inay ku daataan u arko iyuu ku filanaya wa xadarat salaatu salaadiina way gashay kolkaa uu hadalkaa lahaa fasallaa maca rasuuli lahi sal ly sl rasuulka alluu la tukaday falamaa qadaa salaata markuu salaadii tukaday buu qaala yaa rasuula allah inii asabtu xaddan faaqim fiya kitaab allah xad baan ku dhacaya kitaabka alla iga yani xadda uu kitaabka alla sheegayo waan ku sabrayaayo raalli baan ku diyaar baan u ahay igu fuli kaasuna marka waa ninkii hore qisadii ibnu mas-uudna uu ka soo warramay weeyaan faqaala markaasuu nebigu qaala markaasuu yihi nebigu sal ly slam hal xadarta macana salaa salaaddii hadda aan tukannay manala tukantay qaala nacam qaala qad gufira laka waa lagu dambi dhaafay oo aayaddii baa soo degtay buu ku aqriyey muttafaqun caleyh qowluhu asabtu xaddan macnaahu macsiyatan tuujibu tacziir walaysa almuraad bilxaddi sharci sida u ina xad sharciga a kayaan xaqiiqay kaxaddi zinaa wagayrihima xuduudda noocaas oo kale ah ee iyadu xadaysan ee muqadarka ah iyada kol haddii xaakimka soo gaadho xaakimku inuu fuliyo mooyaane ma dhacayso marka tacaziirta weeyaan tantada marka iyada ku dhacaysa toobad iyo ku dhacaysa faina hadihi اxuduuda laa tadkudu bisalaati walaa yajuuzu lilimaami tarkuhaa ninka madaxda ana inuu daayo ma uu leh laakiin qofka soo qabtay ee askariga soo wadigi iyo intaa weli maxkamadii aan la keenin in laga sasabo oo laga sii daayo oo laiska cadfiyo oo la asturo waa laleeyahay weliba waa wanaagsan tahay kolsaba hadday qaadigii la hor keeno inuu dhaafo isagu maahay ay kuna caddaato waa inuu fuliyo وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم إن الlaha layرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشhربة فيحمده عليها رwاه مسلم alla سubحaanaه وataعaalى addoonka wuxuu kaga raali noqdaa inuu hal mar intuu cuna alxamdulilah ilah ama hal mar intuu isagoo haraadnaa uu cadbo kolkuu qabowsado oo haraadkii ka baxo alxamdulilah ilah intaa keli halkoobu acbe alxamdu lilah yidhi alxamdu lilaahidaas ayaa markaa qiimo weyn laho alla uu aqoonsaday nicmadaas taasoo alla ugu dembi dhaafayaa rawahu muslim alأklaة bfatxi اlhamزة wahiy almaraة اlwaaxidaة min alأkl hal maroo wax la cunay weeyaan kalgadwati wاlcashwa hal maroo la qadeeyey iyo hal maroo la casheeyey iyo weeyaan xadiidkan hadda hore baynu usoo maray wallahu aclam وعن أbي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوba مسiء النهاar alla سubحaanaه وataعaalى gacantiisuu soo fidiya habeenkii oo dhan si u tooba keeno oo uga aqbalo qofkii habeen maalintii dembaabay ويبسط yadahu بالنهاari liytuuba musiiء الleyl gacantiisana wuu soo fidiya maalintii si uu qofkii habeenkii dambaabay u tooba keeno isna uga aqbalo diyaar bu al u yahay wqti kastaba xatىa taطلca الشhamsu min mغribiha ilaa ay qoraadu ka soo baxdo meesha ay ka dhacday mutafaq عaleyh waan xadiidkana waan soo maray oo raqم sita caشhar baan ku soo maray isaga وعn أbي نجيحi cمر بن cبسة رضي الله عنه بفتح العين وبالباء السلمي رضي الله عنه qاaل kuntu waa xadiidkii mar hore aan طرف ka soo maray u dhihi jiray halkaasuu ku imaan doona xadiidkii baa isagoo tiran hadda imaan doon imaanaya wuxuu leey kuntu وأna في الجاهليةi أظن أن الناaسa عlى ضلالة وأنهم laysuu عlى شhيء وهم yعbuduuna الأwثاn anoo jaahiligii joogaan waxaan u malayn jiray dadku inay lunsan yihiin oo ayna wax diina haysanin iyagoo asnaamta caabuya dhagxan ay qorqoreen iyagu iyo geedo ay qorqoreen iyo oo ilaah ka dhiganayaan oo caabudayaan oo xoolaha kukorkuor qalqalayaan oo ay baryayaan oo markaan arko yaan waxaan rumaysnaa inaan waxaan kada wax diina aanu ahayn oo dib ku fitradiisa ayuu ninkaasu ku haleelay dad waxaa jiri jiray xunafa la dhihi jiray oo fitradooda saliimada a ah ku gartay dalaalka ay kolkooda ku sugan yihiin ku gartay laakiin dadkaasa laba nooc kale ahay oo qaar iskala socda dadka iskala socda oo iskaga dhex jiro waxaanay samaynayaan iyagoo aan ku qanacsanayn haddana samayn jiray iyo qaar ka dhex baxay oo ama diintii ibraahim laazimay ama diinihii kale ee kolkaas jiray qabsaday sida abudar alkhifaari iyo mxaa qurs ibnu saacida iyo waraqa ibnu nofal iyo raggaasoo kale mxaa zayd ibnu camr ibn nufayl ragga sidaas oo kale fasamictu markaasa waxaa maqlay rajula bimakata yukbiru akhbaara nin maka ka soo baxayoo waxyaala ka warwaramaya la ii sheegay markaasaan idhi bal ninkaas wuxuu sidaas rabtay inuu diintaas rabtay inuu la yimid iyo in kale bal aad aadid faqacadtu calىa raaxilati hashaydii baan ku dul fadhiistoon soo koray faqadimtu calayhi waanu imid makaanu ugu imid faidaa rasuulu llahi salى allahu alayh waali wasalam rasuulka alla ayaan la kulmay mustakfiyan isagoo dhuumanaya isqarinaya jura'aau calayhi qowmuhu tolkiina ay ku dhiiran yihiin oo ku maman yihiin jura'aau iyo xiraacun labadaas ayaa imaan doona u dabdin doona fataladabtu waa farsamaystay xataa dakaltu calayhi bimaka ilaan maka ugu galay gurigiisa ugu galay waan farsamaystay waan isqariya dee wuu ogaayo haduu yidhaaho yaa ninkaas itusiya in dhib la gaadhsiinayo ayuu ogaa sidii abudari oo kale buu yeelayo marka uu farsamaystay oo qofkii ku kalsoon yahay iyagoo hoos ugu abuuraysay oo ilaa uu arkay nebiga sal l slam oo gurigiisa ugu galay faqultu lahu waxaan ku edhi ma anta adigu maxaa tahay qaala ana nebiyu nebi baan ahay qultu wamaa nebiyun oo nebina maxaa la yidhaahaa qaala markaasuu yidhi arsalanii rabbii rabbigay baa isoo diray qultu biayi shaayin arsalaka muxuu kugu soo diray qaala arsalanii bisilati اlarxaam wa kasri اlawhaan wan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shay wuxuu igu soo diray in qaraabada la xidhiiriyo oo asnaanta la jajabiyo oo rabbi keligiisa la caabudo oo waxba loogu shariig yeelay qultu faman macaka calaa hada yaa arrintaa kugu raacay oo kugula jira qaala xuru وacabd nin xoriya nin addoona ila jira wa وmaعahu yومaidin maalintaana waxaa la jiray abu wa bilaal radia allahu canhuma labadaas nin keliya la jiray inta qoyskiisi iyo un mooyaane radi allahu canhuma qultu inii mutabicuka ku kugacaya baadidiisii manshuudada ay ku ninkaasu helayo sidii qalbigiisu uu rabay haddii diin alla uu soo dejinayo in noocaas oo kale ay noqoto sii bay marka waafaqday fiqradiisii salimada ahayd iyo caqligiisii bay labadiiba qancisay markaasuu isla markiiba yidhi waa kugu raacaya abu darina sidaas oo kale waa ki isaguna ahaa hmm waa kii xasana yidhi radi allahu canhu yarضى bha kul man kanat sariiratuhu taqوى اlإlahi وbاlأmri اladii sharcu qof alla qofkii dabci saliima leh oo dhanba waa ku qancaya diintantada markii loo sheego mabaadideeda iyo axkaamteeda iyo loo sheego ee ninkii ahaa heraqlena kolkuu waraystay abu sufyaan xadiidkiisii laba meelood mid walbaba isagoo gaaban aan kusoo marray ee bukhaari isagoo dheer uu warinayo muxuu idin faraa marka uu yidhi waa uu gartay kolkuu uga warramay waxyaalihii inay waxyaalihii ambiyooyinkii hore ay la imaan jireen ay tahay markaas waa kii eh, xugunkii isaga ahaa ku dhawaaqi jiray marka waxyaalaha dalaa-il nubuwada ah bay ka mid tahay mabda-a uu dadka ugu yeerayaayo inuu yahay ninkaa nebinimada sheeganaya mabda-a dadka ugu yeerayaayo inuu yahay mabda caali oo sarreeyo oo u qalma eh, muxuu ahay diin alle uu soo dejiyey markaasuu nebigu sala اlه alay slam wuxuu yidhi innaka lan tastatiica dalika yowmaka haada adigu arrintaa ma karaysid maalintaadan aad joogtid yani waqtigan hadda la joogo ma karaysid ima raaci karaysid oo laguma ogolaanayo alaa taraa xaalii wa xaala الnaas miyaadan arkin xaalka aniga dadkaan isku nahay soo ma aragtid colaada la yahay walaakin irjic ilaa ahlika ciddaadii ku noqo faidaa samicta bii qad dahartu faأtinii markaad maqasho inaan soo shaacbaxay oo muxuu ahay aan xoogaystay kolkaa ii imow qaala fadahabtu ilaa ahli ciddaydii baan ku noqday waqadima rasuulu llahi sala alla alay slam almadiina rasuulka allana madiinuu yimid wa kuntu fii ahli ciddaydii baanan dhex joogay fajacaltu atakhabaru alahbaar wararka ayaan marka uruursan jiray oo dadka ka yimaada xagga xijaaz iyo ka yimaada maka iyo dhulalka ka yimaada yaan warisan jiray وأsأl الناaسa dadkaan warisan jiray oo mxua musaafiriinta iyo oo war ninkii sidaas ahaaye maka joogay sidee ba xaalkiisu noqday inuu dhahay xiina qadima الmadينة markuu madiina yimid nabigu sal ه slam xatىa qadima nafru min أhli الmadينة ilaa ka yimaadeen niman ahlumadiniyahay naga yimaadeen ay beledka yimaadeen faqultu waxaan maa facala hada الrajul اladii qadima almadiina muxuu sameeyey ninkii sidaas ahaayee madiine imaan jirayu muxuu sameeyey ninkaas faqaaluu markaasi w annaasu ilayhi firaac dadku xaggiisa u yaacayaan aad baa loo rumaynaya la raacaya waqad araada qowmuhu qatlah falam yastatiicuu dalika tolkii inay dilaan bay dooneen oo mana aanay karin alla ka ilaaliyey faqadimtu lmadiina madiinaan imid fadakaltu calayhi waan usoo galay faqultu ya rasuula allahi atacrifunii rasuulka allow may garanaysaa qaala nacam anta aladii laqiitanii bimaka ninkii maka igula kulmay baa tahay qultu ya rasuula allah akbirnii camaa callamaka allahu waajhaluhu iga waran waxa alla uu ku baray ee aniguna aan jaahil ka ahay akbirnii can الsalaa salaada iga waran qaala salli salaata الصubx salaada subax tuko uma qsur can الsalaa salaada ka gaabto ka joogto xataa tartafica kasila qorax soo dheeraato ciida rumxin waran qadarkii qoraxda soo baxdo fainahaa taطlucu xiina taطlucu sababta marka laysaga reebay weeyaan waxay ka soo baxaysaa markay soo baxayso bayna qarnay shayطaan shayطaan labadiis gees bay ka soo dhexbaxaysaa shayطaan labadiisa gees siday uga soo dhexbaxaysaa waay markay soo baxayso yuu shayطaanku isku toosinaya ile wuxuu og yahay inay dadka caabudaa qoraxda ay caabudaan waqtiga u sujuudayaan marka sujuuddaas in isna loo sujuudaabuu rabo la caabudo markaasay qoraxdii waxay ku hagaagaysaa marka halkaa madaxiisa bartamihiisa ayay ka baxaysaa ay kusoo hagaagaysaa waxiina idin yasjudu laha alkufaar kolkaasay gaaladu iyana u sujuudayaan iyada caabudaayo marka waqtigaas oo alla waxaan ahayn la caabudayo buu sharcigu ka joojiyey dadka mu'miniinta ah cibaadadaas oo salaada ah si aanu waqtiguba isugu mid noqonin isagoo dadka alle u tukanaya iyo dadka eh, sanamka u tukanaya ee eh, qoraxda u tukanaya xataa waqtigooduna inaanu isku mid noqonin siday u kala fog yihiin eh, muxuu ahaa gaal iyo islaam ay u kala fog yihiin waqtiga cibaadaduna waa inaan isku mid noqonin uma salli tuka haddana sidaa doonto tuka waqtigaasi la dhaafo faina الصalaaةa mashhuudaة maxduura salaadu waxa weeye mid la soo xaadirayo laga soo qaybgelayo oo malaa'igtii ay imaanayaan xataa yastaqila الrumxu الظilu bالrumx ilaa uu harku koro waranka uu koro yani uu waqtiga uu waqtulistiwaha la yidhaahe uu harku ku baaba-o shayga hoostiisa ku baaba-o si isagoo dusha ka fursan oo kale u yihi ثuma اqصr can الصلاة salaada kolkaana ka gaabso fainahu xiinaidin tusjaru jahanam markaasa jahanama la shidaya waqtigaa waqti cale alla ay kulushahay oo naarta la shidaayo weeyaana marka waqtigaasna oo ma ka joogsada faidaa aqbala alfayu markuu soo rogmada hargalbeedku fasalli tuka markaas markaas oo maxaa la furayo samada albaabadeeda iyo jannada albaabadeeda iyo la furayo waqti raxmadeed ah oo la aqbalayo camalka la aqbalayo waqtigaasna waqti cibaada marka looga dhigay dadka muslimiinta marka kolkaa tuko fa ina salaata mashhuudatan maxduura xataa tusalliya alcasra ilaa alcasrka ka tukato uma qsura can salaa haddana salaada ka joogso xataa taqruba shams ilaa qoraxdu ay ka dhacdo fa inaha bayna qarnay shayطaan shayطaan labadii gees ka dhex dhacdaa oo kolka soo baxaysa sidaan aan ku sheegnay oo kale weeyaan waxayna idin yasjuudi lahaa kufaar markaasay gaaladu usujuudayaan qaala camr ibnu cabasa wuxuu yihi radia allahu canhu qultu ya nabiy allah falwuduu'a xadidnii canhu waysaqaadkana iiga warran waysaqaadkana marka iise qaala faqaala markaasuu yihi ma minkum rajul idinkaydin ka mid maaha nin oo yuqaribu soo dhowaysta wadu'ahu biyuhu ku weysa qaadanayo fayatamadmadu oo luqluqdoo waystanshiqu sandaarsado waystansiru duugsado oo iska soo fiif iska soo yidhaah biyuhu